alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waa kitaabkeennii almukhtasar saqiir waxoogay hordhac iyo muqadamada yar ee kitaabka ayaynu deriskeenii hore aynu ku soo qaadannay cawna waa dariskeenii labaad insha allahu tacaala waxaanuunaan ku yar noqon lahaa markaan tilmaamayey shuraaxda kitaabku uu leeyahay almanhalul wariif wafiir baa carabka igaga dhacay laakiin waa wariif almanhalulwariif weeye baabu dahaarati dahaaradii ayuu baab yahay sheekhu kitaabkiisa wuxuu ku bilaabay raximah ullahu tacaala baabu tahaara waana sida ay sameeyaan fuqahadu oo markay axkaamtan ay qorayeen waxay ugu horraysiiyeen qeybta cibaadaadka cibaadaadkana waxay ugu horraysiiyeen salaadda salaaddiina waxa laga maarmaan waa tahaaro sidaa daraaddeed bay tahaarada ugu horraysiiyeen nabigeennuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi xadiidka abu daa'uud iyo tirmidiya ay ee saxiixa miftaaxu salaa adahuur furaha salaadu waa duhuurka iyo dahaaro qaadashada sidaa daraaddeed baa sheekhu iyo musannifiinta kaleba raximah ullahu tacaala ay baabu tahaara ugu horraysayaan markay axkaamta ka hadlayaan markaa baabu tahaarati tahaaradii ayuu baab yahay baabku asalkiisa dee waa albaab waa meeshaa bannaan ee debad laga soo galo ee guda lagu soo galaa ama guda looga baxa debed ayaa la yidhaahdaa xaggan istilaaxa culimmadu ama waxay u dejiseenna waxa weeye magac alfaada khaasa oo tusinaysa macaani khaasa oo inta badan ay soo hoos galaan fusuul iyo furuuc iyo masaa'il iyo tatimaad iyo khaatimooyin ayaa soo hoos galaa tahaarana luqada marka laga hadlayo alnadaafa waalkhuluus min aladnaas waxa la yidhaha tahaara waa nadaafadda iyo ka bixidda uu qofku markaa ka baxo ee uu ka bakaday wixii adnaas iyo qurun ahaa ama mid xisi ahoo muuqata ha haato sida nijaasooyinka kaadidii iyo wixii la midka ahaa ama mid macnawiyaba haata sida cuyuubtii yacnii xasadkii iyo xiqdigii iyo isuskii iyo kibirkii iyo ayada labdeeda yacni iska saafigarayntooda tahaaro waa lagu magacaabaa xagga sharci ahaan culimmadu dhowr tacriif ama dhowr erey bixinood ayay ku tacriifiyaan waxay yidhaahdaan rafcu xadaثin ow isaalatu najisin wamaa umaa fii macnahumaa ow calaa suuratihimaa waxay yidhahdeen tahaaro waxaa la yidhaahdaa xadad oo qofku iska kor yeedho xadadkii yaraa ee wixii weyse waajibinayey ah ama xadadkii weynaa ee maydhiga keenayey oo qofku uu iska kor yeelo oo wixii ka kor yeelayay ee tahaaradaa uu la yimaado ayay noqonaysaa tahaaradu oo wisaaratu najis ama inuu qofku nijaasa iska suuliyu iska tiro ayay noqonaysaa tahaaradii amaa wixii dee la macno ah ee rafulxadadka iyo isaaratu najaasa la macno ah oo waxa rafulxadadka la macnahay masalan qofkan uu xadadkii ka soconayo ee ama kaadidii ama saxaradii ka soconayso oo kale dee wuxuu leeyahay waxaanuu samaynayaa suuro xadadkii koryeelkeedii laakiin ma kor yeelayo gebagebaysi oo kale ayaguna iyaguna yidhaahdaan waa isibaaxa une xadadka isaguna ma kor ayay yidhaahdaan waxa fii macnaa isaalati najisnina waa ku istijaysada dhagaxa lagu istijaysanayo li'annu asartii iyo raadkii nijaasadu baaqi buu ku yahay meeshii ee isaguna markaa waa la fudaydiyey uun waxa markaa u calaa suuratimaa waxa suurada rafcul rafculxadadka iyo isaalatu najiska lihina waxa weeye weysaan la cusboonaysiinaya iyo maydhiyada sunnaha iyo maydhiga labaad ama saddexaad xagga tahaarada oo kale isaalatu najaasadana waxa suuradeedale waxa weeye maydhiga labaad iyo saddexaad iyo marka nijaasada la maydhayo haddaba tahaarada waxay tilmaameen culimmadu inay maqaasi leedahay maqaasi u tahaara waxyaalaha maqaasideeda ah ee looga qasinayo waxay tilmaamaan waa afar shay waa weysada iyo maydhashada iyo gebagebaysiga iyo nijaasada iskasuulinteeda alwuduu waalquslu waltayamum waisaalatu najaasa afartaa waxaa la yidhahdaa maqaasidu tahaara afarna wasaa'il baa la yidhaahdaayoo waxaa lagu gaadhaa maqaasidaa waxa ugu horreeya biyaha oo biyuhu weysadii iyo maydhashadii iyo nijaasada suulideediiba way gelayaan wa turaabu iyo camuuddii camuuddiina waxay wasiilo u tahay gebagabaysigii iyo nijaasada suulinteeda qaybo ka mid oo ah dee tii aygoo kale maydhidiisii waa ti la raacinayey wadaabiqu ama aalatu dabqi aaladan wax lagu megdiyo oo u inoo keeni doono ayaduna dee nijaasadii ayaa lagu suulinaya iyo xajarulistinjaa dhagaxan lagu istijoonayo afartaana waxaa la yidhaha wasaa'ilu tahaara laba kale wasaa'ilulwasaa'il bay yidhaahdaanoo wasaa'ishaas ayaa lagu sii gaadhayaa waa weelka iyo ijtihaadka bay dhahay alinaa walijtihaad iminka biyihii dee weel bay u baahan yihiin iyo meelay markaa ku jiraan sidaa daraaddeed bay iyadana markaa uga hadlaan culimmadu weelka wixii bannaan in lagu tahaaro qaatiyo wixii aan bannaanayn iyo ijtihaadkoo masalan hadday biyihii daahirka iyo kuwo kale iskaga kaa qaldamaan yacnii wixii markaa sidaad ugu ijtihaadayseed ugu daalayseed u soo saaraysay kii markaa nadiifta ahaa faslun haadaakani faasilun mid inoo kala saaraya weeye fii ma taqadama wa fii ma saya'ti fii furuudulwuduu'i waysada faralyaalkeedii ayaannu inooga hadlayaa fasalku asalkiisa waxaa la yidhaahdaa alxaajis bayna shay-ayn shayga markaa kala teeda ee kala saara laba shay xaggan istilaaxana markay faslun culimmadu leeyihiin waa magac ay u dejisteen alfaad iyo erayo gaara ah oo tusinaysa macnayaal khaasa ah, oo hadyo goorala iyada furuuc iyo masaa'il iyo tatimaad iyo khaatimaad iyabaa hoos yimaado soo hoosgala furuuduna waa jamcu fardin faral waxaa la yidhaha wixii ilaahay waajibiyey xagga istilaaxana waxay dhahen culimmadu maa talabahu shaaricu talaban jaaziman wixii shaaricu uu doonay ee uu dadka mukallafiinta ka doonay inay sameeyaan si go'anna uga doonay xukunkiisuna waxa weeye waa shayga haddii uu qofku sameeyo laga abaalinayo haddii uu ka tagana lagu ciqaabayo markaa faral rugni iyo waajib ayaa la mida xagga madhabka shaafici saddexdaasi waa isku mid hal baab keliya ayay ku kala saaraanoo baabka xajka marka la joogo ayaa faral iyo waajib ay kala saaraan oo waylooiba faral faralaba rugdi waa shayga aan isagoo lala yimi oo dambiga xajii dhammaystirmaynin waajibna waa shayga haddii laga tago lagu kabayo dhiigga lagu kabayo kaas ayaa la yidhaahdaa haddaba wuxuuhi sheekhu furuudul wuduu'i weysada faralyaalkeedu sitatu ashyaa ah waa lix shay al awalu ka u horreeya anniyatu waa niyo wahiya niyadina imaa niyatu rafci alxadas xadas koriyaalkeed inuu niyoodo aw idahaara lisalaa ama salaadu dahaara qaadasheed inuu niyeeyo aw ilwuduu'i ama weyso wa takuunu haadihi tanna waxay noqonaysaa cinda ghaslilwejhi wejiga marka la maydhayo agtiisa ayay noqonaysaa waxaa sheekhuu leeyahay raximah ullahu tacaala furuudu lwuduu'i sitatu ashyaa'a faralyaalka weysadu ama arkaanta weysadu ama waajibaadka weysadu intaasiba wa isla macna'une waa sitatu ashyaa waa lix shay lixdaa shay afar ka midii kitaabka qur-aanka ayay ku sugan tahay oo waa wejiga maydhidiisa gacmaha ilaa xusullada madaxa masixiddiisa iyo labada lugoodha ilaa kuraamaa la maydho waa say aayadda qur-aankii tilmaamaysa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn afartaa ilaahay baa sheegoo alla wuxuu leeyahy kuwa aliya nebi rumeeyeyow marka aad doondaan salaadda inaa u kacdaan idinkoo weysana ama idinkoo cusboonaysiisanayaba wejiyadiinna maydha gacmahana maydha ilaa xusullada madaxyadiinnana masaxa lugahana ilaa kuraamaha maydha afartaa waxaa sheegtay aayadda qur-aankaa labana waxay ku sugan yihiin sunnaha oo midi waa niyada oo nebigu sala allahu alay slm wuxuuhi innama alacmaalu binniyaad acmaashu waxay ku ansaxaan niyoyin xadiidka bukhaari iyo muslim warinayo midna waa tartiibtan iyo qaabkaa ilaahay u kala horraysiiyey loo kala horraysiinaya loo habaynayo taasina xadiidka nebiga sala allahu alay slm ayay ku sugan tahayoo isagoo ka warramaya sacyiga marka safiya marwe dhexooda la sacyinayo ibda'u bimaa bada'a lahu bihi ilaahay tuu kaga bilaabay kaga bilaaba buu ama nabda'u bimaa bada'a lahu bihi tuu ilahay kaga bilaabay baan kaga bilaabaynaa markaa sacyiba ha ku soo arooree haddana wax kastoo ilaahay uu ka hadlay amaba uu sheegay halkaa uu kaga bilaabay ayaa lagaga bilaabayaa oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab midda labaad waxaa la yidhi carabto dee qur-aankana luqadooda ayuu ku soo degey wax isku jinsiya ma kala geyso faa'iide ayuunbay u kala geysaa masalan imminka waxaa la ysku xigsiiyey wejigii la maydhayo iyo gacmihii oo la maydhayo waxa la jinsiya lugihii oo la maydhayo aan la jinsi aynayaa la dhex dhigay oo oo la masaxaya ah markaa marka ay sidaasoo kala sameeyaan waxa weeye marka ay meesha faa'iida ku jirto faa'iidadaasina waxa weeye inay tartiibtani laga maarmaan tahay oo aan markaa la odhan karay inta maydhiga aan israacino masaxa aan dambaysino ama masaxaan horaysino maydhiga aan dambaysino inaan la odhan karin inay tartiibtaas ay laga maarmaanka tahay weeye marka alawalunka ugu horreeyaa buuhi sheekhuuhi anniyatu waa inuu niyeeyo maxaa yeelay niyada dee hore ayaynu u soo tilmaannayoo waxay kala saartooo maqsuudkeedu markaasuu yahay cibaadada ayay caadada ka saartaa oo imminka inaad iska qabowsanayso inaad markaa boodh iska maydhayso iyo inaad weysaysanaysa waxa kala saaraya waxa weeye niyada adoo intii weysada oo dhanba wada maydhayaad haddana waxaad uga jeedi kartaa inaad weyse uga jeedo inaad boodh iska nadiifinayso amaba aad qabowsi uga jeeddo adoo maydhanayaad qabowsi uga jeedi kartaa marna markaa dee xadadiska koryeelkii ayaad markaa u niyoonaysaa markaa niyadu waxa weeye taa cibaadadii caadada kala saaraysaa cibaadooyinka rudbooyinkeedana kala saaraysaa weeye markaa niyadu camalkuna dee wuxuu wax ku noqday u ku ansaxaa sida xadiidka nebigu ahaa niyada wahiya haddaba niyadani imaa niyatu rafci alxadad xadad koryeelkii inuu niyeeyo xadadna waa arrinkan ictibaariga ah ee xubnaha ku imanaya markan dee qofkuu bilaa tahaarada yahay waxaan ku imanaya salaadda u diidaya arrinkaa ictibaariga ah ee sharcigu ictibaariya baa xadad la yidhaahdaa arrinkaa markaa xukunkiisii inuu iska kor yeelo oo u niyeeyo weeye aw tahaara lisalaa ama salaadu dahaaro qaadasheed awil wuduu'a aba weyso ayuu barkaa niyeynayaa saddexdaa midun waa inuu niyeeyaa wa takuunu haadihi tan niyadaahina waxay noqonaysaa cinda ghasliilwejhi wejiga marka la maydhaya agtiisa ayaay noqonaysaayoo waqtuha fii qowli kulli qadamu qaarinun liawali alcibaada cibaadada awalkeeda ayay niyadu mar kasta ay dhacdaa weliba faralka sunnayaasha haddii lala soo xidhiidhiyana way wanaagsan tahay haddii kaloo markaa faral inta la dhaafo gadaal laga niyeeyo faralkaasi waxba kama jiraan weeye waa in la soo celiyaa oo halka markaa waxa faralka ugu horreeyana hadda dee waa wejiga maydhidiisa waa ka soo niyeyn karaa markaa faraxalka iyo luqluqasho iyo sadaargiga uu ka soo niyeyn karaa laakiin faralku waxa weeye inaannu markuu wejiga maydhayo niyola'aan aanu dhaafin marka wa takuunu haadihi waxay noqonaysaa cinda ghasli wejhi wejiga maydhidiisa agtiisa ahaani ka labaadna waa ghaslulwejhi wejiga maydhitaankiisa weeye jamiicihi dhammaantii shacaran tima ahaan wa basharan iyo timjid ahaan ilaa baatina lixya garhka hoostiisa mooyaane alkahiifati ee faraha badnayd walcaridayni iyo dhabannada timihii ku yaallay alkahiifayni ayaguna faraha badnaa mooyaane waxaa sheekhuu leeyahi raximah ullahu tacaala ahaanii ka labaad ee faralyaalkii weysada ka midii waa qhaslulwejhi wejiga inuu maydho jamiicihii dhammaantii waa inuu maydhaa shacaran tima waa inuu maydhaayoo wixii tima wejiga ku yaalla waa inuu maydhaa wa basharan jir ahaanna waa inuu u maydhaa intaa wejiga la yidhaahdo oo halkaa ay timuhu caad ahaan ka baxaan ilaa lafgareeda laga soo gaadhayo dheg ilaa dheg balladhna laga gaadhayo intaa wixii u dhaxeeya wixii tima iyo jidh ah waa inuu maydhaa keli oo u wada gaadhsiiyaa keliya wuxuu ka soo reebayuun ilaa baatina lixyal kahiifa gadhka faraha badan gundiisa hoose mooyaane oo gadhku haddii uu fudud yahay iyo weli wuxuu raaciya walcaaridayni alkahiifayni caaridayn waa timahan gadhka iyo halkaa hareedka ee markaa dhegta halkaa horteeda cidaar baa ladha hareed baa la yidhaahdaa waa intaa wixii u dhexeeya halkaa garhkaiyo intaa timihii intaa ka baxay ee iyaguna kaiifaynka ay faraha badnaa mooyaane mar haddii uu garhka iyo timaha markaa dhabannada ama markaa halkaa dhabannada ka baxay ay fara badan yihiin ayaga baadinkooda iyo gundooda in la maydhaa waxba waajib maahoo cusriyo adayg baa ku sugane dushan ayuunbuu markaa ka maydhayaa markaa waxaana la odhanayaa garhka iyo timahaasi waa khafiif waxaa la odhanayaa haddii qofkan kula fadhiya ee aad wada hadlaysaani uu jidhkii ka arkayo oo timahani aanay ka qarinaynin waxaa la odhanayaa waa khafiif marka hadday khafiif yihiin oo jidhkii laga arkayana waa in daahirkoodiiyo hoostoodiiyo jidhka iyo timahaba waa in la maydhaa kahiif waxaa la odhanayaa marka qofka kula fadhiya wada hadlaysaani aanu jidhkii hoosta ka arkaynin ee ay markaa timahan garhka iyo dhabannadu ay qarinayaan markaana waa kahiif mar hadday sidaa tahay dee inaad markaa wadan maydho macalguntoodii cusri iyo adayg ayaa ku sugan waxay leeyihin markaa culimmadu daahirkan sare ayuunbaa markaas laga maydhayaa marka ilaa baatina lixyati alkaiifa walcaaridayn alkaiifayn labadaa mooyaane waa in wejiga oo dhan uu wada maydhaa tim ahaan iyo jidh ahaanba ahaalidu ka saddexaad waa qaslu yadayhi labadiisa gacmood inuu maydho maca mirfaqayhi macalxusulladiisa nusaga qaarkoodna macalmirfaqayni ayuu odhanayaan maca mirfaqayhi ama macalmirfaqayni labada nuskhaba waa jiraan waxa uu leeyahay sheekhu faralka saddexaad waa inuu markaa gacmihiisa maydho haslu yadayhi waa inu labadiisa gacmood maydha maca mirfaqayhi macal xusulladiisaan lala qabo ama macal mirfaqayni labada xusulna lala qabo waa inuu maydhaa iyo waxa liyaaliya wixii markaa dushooda ku sugan haddii markaa wasakhi ay ku sugan tahay yacnii waa inuu markaa dee wasakdaa tiraa hadday markaa ciddiyaa hoostoodii wasakhi ku sugan tahay oo biyihii aanay gaadhin weysadii markaa ma ansaxayso weliba ayaddu ilaalmirfaqayni dee in la gaadhsiiyaa unbay tilmaamaysay laakiin xadiid nebiga sala alla alay slm ka soo arooray ayaa tilmaamaya marka uu nebigu sala allahu alay slm weysaysanayo inuu biyaha markaa mirfaqaynka sidaa ugu wareejin jirayoo oo uu gaadhsiin jiray ilaada markaa ku jirtaa bimacnaa maca inay tahay ayaynu halkaa ka garanaynaa ahaaliduka saxad waa haslu yadayhi labadiisa gacmood inuu maydho maca mirfaqayhi maca alxusulladiisaan lala qabo alraabicu ka afraad waa masxu shay'in waa wax inuu masaxo min basharati ara'si madaxa jidhkiisa ah ow shacarihi ama timihiisa walow bacda shacratin tin barhkeedba ha ahaato fii xaddihi laakiin xadka madaxa ku sugan waxaa sheekhuu leeyahy raximah ullahu tacaala alraabicu ka afraad efralyaalkii weysadaahi waa masxu shayin inuu wax masaxo min basharati ara'si madaxa jidhkiisa waa inuu wax ka masaxaa wuxuun ow shacarihi ama timihiisa waa inuu wuxuun ka masaxaa yacnii wuxuu idhi yaraan alay ka qabto walow bacda shacra tin barhkeedba ha ahaatee laakiin fii xaddihi fii xaddi ra'si madaxa xadkiisa ku suganba ha ahaatee faralku waa intaa waa inuu qoyaan uu gaadho oo masaxid ku gaadho ama maydhid ku gaadho ama gacantoo duldhigtay uu ku gaadho waxaanay leeyihin wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiinna masaxda ilaahliya biru'uusikum ey bacda ru'uusikum bijusin minhaa qayb ka mida masaxa ba'daasay leeyihin waa tabciidiya oo barh ka mida masaxa ayay tilmaamaysaa midda labaad xadiidka nebiga sala alla alay slm ka sugnaaday ee inuu intuu fooda masaxay dabeetana markaa cumaamadiisa ku dhammaystiray taasina waxay tusinaysaa bay yidhaahdeen in madaxa barhkii lagu kaafdoomayo ayagu markaa kaas ayay deliishadeen wuxuu leeyahay walow tin barhkeedba ha ahaato laakiin dinkaasi waaynu fii xaddihi fii xaddihi nusaqa qaarkood way ka dhacsan tahay oo fii xaddihi lama socoto qaarna way la socotaa fii xaddihi waxaanay u jeedaan oo fii xaddihi ay uga jeedaan tinka haddaad tin qudha ku kaaftoomayso ama yacnii dhowr tima aad ku kaafdoomayso waa inaanay ka baxaynin xadkii madaxa weynaana ka baxaynin oo masalan hadday markaa xaggan u soo degayaan foodda dee waa inaanay markaa ka baxaynin oo aanay wejigii markaa san ugu soo baxaynin oonay xadkii madaxa soo dhaafaynin hadday markaa dee xaggan geesaa qarnaynka meeshan la yidhaahdo hadday markaa garbaha gaadho markaa dhagaha soo dhaafto kuwaana iyana masixitaankooda kuma filla xagga dambe haddii ay qadaadka dhaafoonay markaa halkaa tunka gaadhaan ayagana inaad xabaddaa masaxdaa kuma fillo oo le'anno mar hadduu xadkii madaxa ka baxsan yahay dee madaxii iyo timihiisii maad masixnin ee wax ka baxdana baxsan baad masaxday bay leeyihiin marka haddaad tin ama dhowr timood aad ku gaabsanayso waa inaanay xadka madaxa ka baxsanayn bay leeyihiin alkhaamisu ka shanaadna waa qaslu rijlayhi labadiisa lugood inuu maydho maca kacbayhi maca macalkuraamihiisa ama macalkacbayni kuraamahana lala qabo waxaa sheekhu leeyahay alkhamisu ka shanaad ee furuudda markaa weysada ka midii waa qaslu rijlayn labadiisa logood inuu maydho maca kacbayhi macalkulaamihiisa lala qabo ama macalkacbayni nusaha qaarna sidaas ayay odhanayaan kacbaynkuna waa labadaa kuraamood ama anqow dadka qaarba siday u yaqaanaan waa inuu markaa intaa waa inuu maydhaa dhammaantoodna markaas waa inuu wada maydhaa markaa wixii jeexjeex iyo markaa intaasoo dhammi ay leeyihiin biyo cidyahooda iyo meelaha weliba faraho yacnii faryarada hoosteediiyo dhammaan waa inuu markaa biyaha wada gaadhsiiyaa waayo xadiid imaamu muslim warinayo cumar binu khadaab laga warinaya radiallahu canhu nin ayaa weysaysay markaasaa wuxuu ka tegey yacnii ciddi in leeg halkaa gommadda uu ka tegey markaasaa nebigu sala allahu calay wasalam u amray irjic fa axsin wuduu'ak waar oodoo noqo weysadaada soo wanaaji buuhi ninkii dabeetana waa noqdo weysadii buu soo wanaajiyey kadibna waa tukaday asaadisu ka lixaadna adtartiibu haakadaa sidaa waa inuu u kala tartiibiya aayadda qur-aankiina ay u sheegtay oo wejiga ugu horraysiiya oo markaa gacmaha ku xigsiiya oo madaxa ku xigsiiya oo lugaha markaa uu ku xigsiiya waa sidaa markaas ilaahay uu sheegay uu kala tartiibiyey ibda-u bimaa badaalahu sala allahu calay wasalam nebiguna wuxuu idhi kaga bilaabay halkau ilaahay uu kaga bilaabay haddii u gacmaha horraysiiyo ama luga horraysiiyo waxba kama jiraan weeye waa inuu markaa dib u soo bilaabaa sunanulwuduu' haddaa waa weysada sunnayaalkeedii sunanku waa jamcu sunna sunnana waxaa la yidhahdaa dariiqada iyo dhaqanka ayaa la yidhaahdaa ama ha sabaato ha fiicnaato ama ha xumaato xagga istilaaxaanna markay sunno ka hadlayaan waxay dhaheen maa talabaha shaaricu talaban hayra jaasim waa wixii shaaricu alle ama rasuulkiisu ay inaga dooneen doonid aan go'nayn xukunkeeduna waxa weeye qofka waa laga abaalinayaa sameeyo abaalmarin buu ka helayaa haddii uu ka tagana lagu ciqaabi maayo marka masnuun iyo manduub iyo nafli iyo tatawuc iyo mustaxab iyo xasan iyo muraqabu fiihi erayadaasi waa alfaad mutaraadifa oo iswada fangasha oo isku macniya wax wada tilmaamaysa